alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mowduuca ku saabsan asbaab nusuulka oo waxa uu sheikhu tilmaamay raximahullah in wakhtiyada qaarkood ay dhici karto laba sababood inay aayaddu labadaba ku soo degto ay marna sabab ku soo degto haddana mar labaadna ay soo degto nusuulku tacadudi karo inkastoo culammada markaysa markaa tajwiis ahaan ama bannayn ahaan sidaa ha u yidhaahdaane laakiin ay naadir tahay hadday dhacday ibnu cuthaymiin laftiisu waxa uu leeyahay hadday sugnaato in aayadi laba goor soo degto waa shay naadir oo dhifa buu odhanaya laakiin sababaha qaarkood jamcinta la jamcinaayo culammada qaarkood waa jirtaa inay ku kulmiyeen inay labada sababood ku soo wada degtay laakiin labada sababood inay ku soo wada degtay lafteedu kuma cadda in laba gooroo kala duwan ay soo degtay waayo waxaa dhici karta labada sabood isku mar inay dhaceen oo isku xille marka ay ku soo wada degtay marka almuhim misaal kollay la ysku waafaqsan yahay ama misaal yacni ku sariixa inay aayadi laba goor soo wada degtay kollay ma xasuusni sheekh ibnu cuthaymiin laftiisa waxaa ka muuqata in waxa weeye in ishkaal markaa arrinkaa kaga jiro oo wuxuu leeyahy maca annahu naadirun an tanzila alaayatu maratayni wa hada in saxa hadday sugnaato inay aayadi laba goor inay soo wada degtaa inay jirto laba gooroo kala duwan inay soo degtaa hadday sugnaato oo ay asaxdo jiritaanka arrinkaasi jiro waa shay dhifa weeyaan buuli waxaanay sheegeen culamada qaarkood sunatulfaatix oo kale inay yidhahdeen laba goor bay soo degtay oo waxaa laysku qabtay ma ku soo degtay makiya miya mise waa madaniya qabla alhijra ay ahayd mise bacd alhijra marka laba qowl oo laga soo wariyey saxaabada iyo taabiciinta qaarkood ayaa jira laga soo kala wariyey bacdina waxay ku jamciyeen inay yidhaahdeen makana waa ku soo degtay madiinana waa ku soo degtay marka waa makiya madaniya suuradda markaa suuratu alfaatixa laakiin sida saxiixa waa inay markaysagaa tahay makiya yacni suuradda suuratu alfaatixa saas yada ah ayaa marka labada qawisan tacadudka nusuulkeedu warka ku saabsani war markaas saabita sugan maaha qaala almusanif raximah allah wahadani sinfaani aladani dakarnaahumaa fi tanawuci tafsiiri labadaas asinfaani nooc ee alladani labadaasoo dakarnaahumaa aynu sheegnay fii tanawuci tafsiiri tafsiirka kala duwanaanshihiisa uu kala duwan yahay oo midba nooc uu sheegayo taaratan litanawuci alasmaa'i waasifaati oo mar u sheegaayo magacyada iyo sifooyinku inay kala duduwan yihiin oo midba nooc tilmaamayo wa taaratan lidikri bacdi anwaaci almusammaa marna markaa loo sheegayo lidikri bacdi anwaaci almusammaa ka la magacaabay magaca u saaxiibka noocyaalkiisa wax ka mida in la sheegayo marna markaysagaa u sugnaaday iyo wa aqsaamihi qaybihiisa ka markaa musamahe magaca u saaxiibkii qaybaha uu qaybsamayo in la sheegistiisa u sugnaaday ka tamsiilaati waa sida tusaalaynaha weeyaane labadaa nooc yacani labada noocba waxay gelayaan tafsiir tanawuc ama ikhtilaafu tanawuc ayay gelayaan ikhtilaaf midba nooc tilmaamaayo laakiin tadaadii xaqiiqiya aan ahayn huma alghaalibu fii tafsiiri salafi alumma waa ka u badana u ghaalibka ah ummaddan salafkeedii iyo qaybteedii hore saxaabiya taabiciin iyo lahaaday tafsiirkooda ka u badan weeye aladii tafsiirkaasoo yudannu la malaynaayo annahu mukhtalifun inuu kala duwan yahay inuu kala duwan yahay la malaynaayo marka ikhtilaafu tanawuc sheikhu waa ka soo hadlay laba nooc baanu sheikhu u qaybiyey labadaa nooc ee ikhtilaafu tanawuca u qaybiyey tafsiirka noocaas ah shay magacyo badan leh oo laakiin magacyadaasi musamo keliya ku wada dhacayaan laakiin mid waliba sifo koobsanayo aanu ka kala koobsanin kaasi waa nooc waxaana ka mid a ah waxyaaluhu inoogu asmaa asmaa'ullahi alxusnaa oo isim kastaaba wuxuu koobsanayaa sifo aan isimka kale koobsanin ayuu ku tusinaya iyadoo haddana musammo qudha magacyadaasi u sugnaadeen marka ikhtilaafu tanawuc buu noqonayaa ikhtilaafu tanawuc ayuu noqonayaa nooca kale waxay tahay waa in markaa la fasirayo shay caamah dabeedna afraaddii shayga caamkaa soo gudagelaysaa midba wax tusaalaynaya oo midba nooc ka mid ah oo cumuumkaas soo gudagelaya ayuu sheegayaa marka labada nooc labaduba waxay noqonayaan ikhtilaafkoodu ikhtilaafu tanawuc bay noqonayaan ikhtilaafu tanawuc ayaa marka labada mid waliba uu noqonaya inagii soo marray aayadda oo ilaahay yidhi uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illah culamada qaarba nooc bay misaaliyeen qaar waxay ka mihaaliyeen xagga markaa musalliinta tukanaysa marka kuwooda saabiqiinta kuwooda muqtasidiinta iyo kuwooda daalimiinta qaarna waxay ka tusaaleeyeen xagga markaa kuwa mutasadiqiinta ee wax sadaqadaysanaya marka waxay noqonaysaa anwaacdaa waa wada shamlinaysaa waa soo wada gudagelaya ikhtilaafu tanawuca in mid waliba asmaadii kala duwanayd ee musamaha keliya ku dhacaysay laakiin sifooyin kala duwan koobsanaysayna ullahi alxusnaha ayaa ka mid a carabiyadana waxyaalo kaluu sheikhu inooga markaa tusaaleeyey marka wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa tafaasiirta salafka haalibkooda loo malaynayo inay kala duwan yihin oo iskhilaafsan yihiin waa noocaas weyi wa min atanaasuci almawjuudi canhum khilaafka markaa salafka ka soo arooray ee ay tafsiirka isku khilaafayaan waxaa ka mid ahaaday maa yakuunu miduu noqonaayo allafdu eraygu fiihi gudihiisa muxtamilan mid aqbalaya lilamrayni labada marka arrinba ama labada macnoba mid aqbalaya inuu yahay wuxuuna labada macno u aqbalayaa imaa likownihi ama ahaanshihiisa uu yahay mushtarakan fi lugati xagga luqada markaa mid la wadaago macaani kala duwan ayaa lafdigan wadaaga marka erayga waxaabuu yahay macaani kala duwan baa wadaagaysa oo mid walba calaa sabiili loogu itlaaqaya haddii lafdigu waaxid yahay macaaniduna badan tahay mid walbana calaa sabiil xaqiiqa loogu itlaaqo markaasaa waxaa la yahay mushtarak waxa la wadaagayna waa lafdiga waxa wax wadaagayaana waa macnaha ka lafdi qaswara tusaalaheedu waxay ahaatay sida erayga qaswara la yidhahdoo kale weeye alladii kaasoo yuraadu bihi looga jeedo arraami ka waxgana looga jeedo wa yuraadu bihi loogana jeedo al asadu libaaxana looga jeedo oo mar qaswara waxaa loo isticmaalaa libaaxa marna qaswara waxaa loo isticmaalaa yacnii ruuxa ugaadhsada ee markaysaga wax ugaa dhaganaya wa lafdi cascasa iyo sida erayga cascasoo kale weeye alladii yuraadu bihi kaasoo looga jeedo iqbaalu layli habeenku inuu soo qaabilo oo soo jeesto wa idbaaruhu iyo inuu habeenku sii jeesto oo markaa daba jeediyo marka wuxuu tilmaamayaa wakhtiyada qaar khilaafka waxaa keensada inuu eraygu yahay eray mushtaraka oo ereygiiba macnayaal kala duwan baa wadaaga lafdigaa waaxid ah macaaniduna waa mutacadid mid walbana calaa sabiili xaqiiqa loogu itlaaqa markaasaa waxa weeye culammada qaarba macno ku xambaarayaan macaanidii lagu fasiri jiray ama ay aqbali jirtay ayaa qaarba mid ku fasirayaa tusaalaheedu waxay tahay aayadda uu ilaahay yidhi kaannahum xumurun mustanfira farat min qaswara marka farat min qaswara culamada qaar waxay ku fasireen yacni markaa ka carartay libaax culamada qaarna waxay ku fasireen yacni markaa ka carartay min qaswara yacni markaa jamaaco wax ganaysa markaa ka carartay ama koox ugaarsata ah ka carartay oo ka yaacday labadana mid walba waa loo isticmaalaa mid walbana waxaa loogu isticmaala calaa sabiili xaqiiqa loogu isticmaalaa calaa sabiili xaqiiqa ayaa loogu isticmaalaa wuxuu kaloo sheikhu u tusaaleeyey erayga cascasa oo wallayli walleyli idaa cascasa waxay culamada qaar ku fasireen cascasa bimacnaa adbara inay tahay yacni markaa waa jeestay iyo cascasa bimacnaa aqbala waa soo qaabilay mid walbana cala sabiil xaqiiqa ayaa markaa loogu itlaaqaa inkastoo mufasiriinta qaar laga soo naqliyey inay yidhaahdeen mufasiriintu waxay ku ijmaaceen in cascasa halkan looga jeedo adbala laakiin ijmaaca qaar iddicoodeen waxaa mukhaalif u ah oo khilaafaya khilaafka la soo naqliyey oo ay culammada qaar ku fasireen in aqbalo ay ku fasireen waxaa la mida erayga la yidhaahdo qar'i baa la mida qar'i ayaa la mida ama qur'i oo yacni qar-un quru' ayaa lagu jamciyaa qur-unna aqra' baa lagu jamciyaa marka ficli iyo facli bay labadaba leedahay sida juzun ajzaa marka qur'un aqra' qar'un quru' baa iyadana lagu jamciyaa waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru' kuwa waxa weeye la furay waxay nafahooda la suganayaan saddex markaa qar'i qar'iguna waa eray mushtarak ah waxaa lagu fasiraa saddex caado iyo saddex daahirnimo labada waa lagu fasiray saxaabadaana isku khilaaftay inama alaqraa' alaa tahaar caaisha waatay tidhi aqraadu wax kaleba maahae waa duhriyada yacani dumarku ay daahir noqdaan oo caadada ka daahir noqdaan qowlka kalena waa jiraa waa aqraa waa loo isticmaalaa caadada sida waxa weeye xadiiskii mustaxaadadaba ku soo arooray tadacu salaata ayaama aqraa'iha waxay salaadda ka tegaysaa ayaama aqraa'iha bimacnaa ayaama xaydiha ayaamahay caadada ku sugan tahay ayay ka tegaysaa salaaddaa loo jeedaa inay tukanayn marka almuhim wakhtiyada qaarkood ikhtilaafkii waxaa keensanaya eraygu inuu mushtarak yahay wa ima likownihi mutawaati'an fi lasli ama wuxuu u dhacayaa khilaafka laysku khilaafaya tafsiirka ahaanshihiisu eraygu yahay mutawaati'an fi lasli asalka uu yahay markaysaga mutawaati mutawaatina waxaa weeye waxaa loo isticmaalaa waa eray lagu itlaaqo cid kala duwan loogu itlaaqayana markaysaga macno ku sugan macnahana aan ziyaado lagu kala lahayn marka alinsaan oo kale insaan waa bini aadam ninkii waa insaan gabadhiina waa insaan mid weliba waxa waa bini aadam weeye marka waxaa noocu doonaba ha noqdee magaca insaan waa ku rumoobaya marka waxaa la odhanayaa kan noocaasoo kalea mutawaati' baa la odhanaya ee macno iswaafaqaya ayaa waxa weeye markaa loogu itlaaqo loogu magacaabay wa imaa likownihi ama khilaafku wuxuu u dhacayaa oo u xasilayaa ahaanshihiisu eraygu yahay mutawaati'an fil asli mutawaati' uu yahay asal ahaan laakina almuraada bihi ha yeeshee waxaa looga jeedaa axadu nawcayni labada nooc midkooduu yahay aw axadu shay-ayni ama labada shay midkooduu yahay ka damaa'iri waa sida damiiradoo kale yacnii damaa'irtii waxay culamada qaar ku itlaaqayaan inay tahay mutawaati oo damaa'irtu waxay faa'iidaynayaan ama takallum ama mukhaatabo ama markaysaa waxaa haybo macnahaas waxa weeye ay tilmaamayaanna waa ka siman yihiin macnahana waa ka siman yihiin ka damaa'iri fii qawlih waa sida damiirada ku sugan hadalku allah uu yidhi suma danaa fatadallaa fakaana qaaba qawsayn aw adna uma danaa intaa dabeed waa soo dhowaaday jibriil oo nabiga sala allahu alayh wasalam buu u soo dhowaaday oo fatadallaa yacni waxa weeye waa isa soo laalaadiyey ama dhowaanshihi buu ka soo kordhiyey oo fa kaana wuxuu noqday dhowaanshihiisu qaaba qawsayni laba qaanse qadarkoodoo kaluu noqday aw adnaa bal huwa adnaa waaba ka dhowaa laba qaanse waa uga dhowaa qawsaynka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya labadii qaanso oo carabtu markaysagaa qaansooyinka qudhooda waxbay ku tilmaami jireen siday dhudhumada iyo ashyaada kale wax ugu tilmaami jireen taakooyinka iyo dhudhumada iyo tallaabooyinka iyo ashyaada ay wax ugu qiyaasi jireen kaasi waa qowl bacdi kale waxay yidhaahdeen qaaba qawsayn waxaa loo jeedaa qaaba diraacayn laba dhudhun qadarkood oo qawska bimacnaa diraac waa la yidhahdaa marka laba dhudhun qadarkoodna culamada qaar baa ku fasiray qaabna waxaa looga jeedaa qadri baa laga tilmaamaya culamada qaar oo u fasirayna waa jiraan qaabka markaa in la yidhaahdo qaansada labadeeda dacal yacni markaa in la yidhaahdo qaab mid walba oo ay yidhaahdeen qaansadu waxay leedahay lahaa qaabaan laba qaab bay leedahay oo halka bartanka iyo halka markaysaa markaa waxa weeye dacalladeeda markaysaga inta udhaxaysaa mid waliba waa qaab calaa hadaa waxay yidhahdeen qalbaa ku jiro oo fa kaana qaaba qawsayn waxaa loo jeedaa fa kaana qaabay qawsin xoogaa takalluf baa ku jira taas takalluf ayaa ku jira bacdii u fasirayna waa jiraan labada qaanso marka waxa weeye laysku ladho in laga tilmaamayo waxa weeye siday markaa isugu dheggan yihiin oo kale looga tilmaamayo laakiin waxa weeye waa uma badiyaan culammadu ee sida hore aynu sheegnay u badiyaan laban qaanso dherarkood ayuu markaa waxa weeye dhowaanshihiisu u ahaaday qadar laba qaanso oo kale aw adnaa bal huwa adnaa waaba uga dhowaa laba qaanso laba qaanso waaba uga dhowaa marka damaa'irtan uma danaa fatadallaa fa kaana qaaba qawsayni ma waxay u noqonayaan jibriil mise waxay u noqonayaan allah waxaa ku jira laba qowl oo lmufasiriin baa yidhi sidaa waxaa kutubu tafaasiil aad ku arki karto waxaa damaa'irtani u noqonayaan marka allah bay u noqonayaan waayo waxaa ku jirta fa awxaa ilaa cabdihi ma awxaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxay u noqonayaan jibriil bay u noqonayaan fa awxaa ilaa cabdihi lafteeda bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen fa awxaa ay fa awxa allaahu ilaa cabdihi addoonkiisuu waxyooday bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen fa awxaa ilaa cabdihi ay fa awxaa jibriilu ilaa cabdihi ay ilaa cabdillaah damiirka cabdihi ku jiraa isagu mutacayin wuxuu yahay allah in loo cesho laakiin iixaagu iyo waxyoodku oo waxaa laga tilmaamayaa inuu jibriil ka dhacay oo biamri min allah ku dhacay mise waxaa laga tilmaamayaa inuu allah ka dhacay oo allahu u maadaama amarkiisa loogu waxyooday marka almuhim laba qowl baa saa ugu jira marka culamada qaarkood inay aayaadkan ku fasireen waa jirtaa in looga jeedo allah ay yidhaahdeen allah baa soo dhowaanaya laga tilmaamaya dunuubigana axaadiista qaarkooda ku soo aroortay wakhtiyo kale oo aan aayaddani qisaday sheegaysa aan ahayn in allah dhowaansho lagu sifaynayo sida waxa weeye marka carafo oo kale markay xujaajta ku sugan yihiin wakhtigaasoo kale ilaahay inuu usoo dhowaado axaadiista qaarkood waa sheegaysa munaasabaad kalena waa soo aroortay marka bacdu axaadiis oo saa ku soo aroortayna waa jirta xadiidkii marka alisraa walmicraaj laftiisa waxaa xadiiskaa ku yimi uma dana aljabbaaru fatadallaa waxaanay u eg tahay saniica marka waxa waxaweyaan aayadda tafsiirkeedao kale inuu tilmaamayo laakiin riwaayaadka sidaas yadaa sheegaysa waxaa la tafarrudoo la gaar noqday shariik ibnu cabdillaahi ibnu abi namir ayaa la gaar noqday saas aawadeed culammadu way iclaaliyeen waxaanay yidhaahdeen yacni markaa ashyaa badan ayuu ruwaadda kale ku khilaafay shariik ibnu cabdillaahi ibnu abi namir fii xadiisi alisraa waalmicraaj xufaadda qaar waxay yidhahdeen toban umuurood buu ku khilaafay tobankaa umuurood waxaa ka mid a ah, taasaa ka mid a ah. dunuwiga ee tadalliga in allah markaysa markaa waxban yacni uu u tiiriyey taasina wahamun minhu ama qalad isaga ka dhacay weeya imaam muslim saxiixiisa waa ku soo arooriyey sanadka marka waxaa shariik ibnu cabdillaahi ku jiro laakiin waa ishaaray markaysagaa inuu nawcan maa wax ku sugan yihiin oo dabeed markaysagaa waxauu yidhi fazaada ashyaa'a wa naqas wa qaddama wa akhar markuu sanadkii soo arooriyey qadar yaroo xadiiskii ka midana sheegay ayuu wuxuu yidhi ashyaa buu kordhiyey markaysagaa shariik waxna waa nuqsaamiyo waa ka dhimay waxbuu hormariyey waxna waa dibdhigay marka umuuraha noocaas oo dhan buu tilmaamay culamada muxadisiintuna waxay tilmaameen waxyaalaha shariiku bnu cabdillaahi la gaar noqday inay noqonayn saxiixa inay noqonayn ay noqonayaan shaadda ama markaysaga alfaad yacni marka ay noqonayaan munkara yacni saas yada ay noqonayaan marka bina'an yacni xadiidka iyo riwaayada wixii ku soo arooray aawadeed bay markaysagaa qaar ah, mufasiriinta ka mid oo salafkii ka mida ah ama taabiciintii ka midna ugu fasireen aayaadkan in looga jeedo yacni marka allah lagu fasiraayo marka damaa'irta dabeedna markaase waxay yidhaahdeen allah baa loo celinaya allah baa loo celinayaa oo markaysaga lagu fasirayaa bay yidhahdeen waxaana soo aroortay saxaabada qaarkood in la weydiiyey sida cabdullahi bn mascuud wakhayruh oo lagu yidhi aayaddan yaa looga jeedaa suma dana fatadalla fakaana qaaba qawsayni aw adna dabeedna uu yidhi jibriilu jibriil baa loo jeeda aayaadka kale ee markaysaa markaa isla ru'yada tilmaamaya walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati almuntaha waxay moodeen taabiciinta qaarkood in looga jeedo cidda uu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam in looga jeedo allah inuu arkay in looga jeedo waana sida cabdullahi bni cabbaas uu ku fasiray walaqad ra'aahu nazlatan ukhra waxau ihi ra'aahu bifu'aadihi maratayn sida muslimo saxiixa ku soo wariyey marka cabdullahi bni cabaas wuxuu ku fasiray aayaadka ru'yada laftooda ku saabsan in nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay inuu laba goor arkay in laga tilmaamayo saas aawoodee masruuq ibnu alajdac alwaadici markuu caaisho la joogay oo caaisha ay tidhi saddex ruuxa yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya been abuurka waa allah ku been abuuranayo waa weyneeyey man zacama anna muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta inuu muxammed rabbigii arkay been abuurku allah ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been abuur weyn buu ku been abuurtay wuxuu masruuq yidhi waan dangiigay markaasaan sara fadhiistay markaasaan waxaan ku yidhi yaa umma almu'miniin andiriinii walaa tacjaliinii umma almu'miniinay ii kaadiyo ha iga degdegin miyaanu ilaahay odhan walaqad ra'aahu naslatan ukhraa aayaadkaa najmi buu sheegay markaase caaisha waxay tidhi anigu waxaan ahaa ruuxii ugu horreeyey ee nebiga sala allahu alayh wasalam weydiiyey tafsiirka aayaddan dabeedna nebigu wuxuu ii sheegay tidhi inuu jibriil yahay lam arahu calaa suuratihi alatii khuliqa calayha ilaa maratayn waxaanu igu yidhi suuraddii jibriil loo abuuray kuma arkin laba goor mooyaane laba goor baan suuraddii loo abuuray ku ark marka caaisha waxay tilmaantay nebigu sala allahu aleyh wasalam aayaadka laftooda inuu ku fasiray jibriil inuu ku fasiray marka ixtimaalka calaa kulli xaal tan la geshay ta dambana saasaa loo geshay laakiin sida saxiixa ama qowlka raajixa ah waxa weeyaan in aayaadkan damaa'irtan ku jirta suma dana fatadalla fakaana qaaba qawsayni aw adna iyo aayaadka kale maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa iyo aayadda kale walaqad ra'aahu nazlatan ukhra kullu dalika in isagaa damaa'irtu u noqonayaan jibriil u noqonayaan alqowl saxiix waa qowlkaas wey laakiin sheikhu hadda isagaa ugama jeedo bayna tarjiixi qowlin calaa qowl waxaana caddaynaya qowlka saxiixa inay tahay xagga markaa ru'yada ku saabsan nebigu sala allahu alayhi wasalam yacni ma odhanin ilaahay waxaan ku arkay soo jeed markii la weydiiyey wuxuu uhi nuurun anna araah saasuu ku jawaabay nebigu sala allahu alay slam hadal laga fahmaayo inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam ilahay indhihiisa ku arag saa laga fahmaayo nuurka uu sheegayana waa nuurkii xijaabka ahaa xijaabuhu nuuru low kashafahu laaxraqat subxaat wajhi man taha ilayhi basaru min khalqih sida xadiiska kale ee marka muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi muusa uu tilmaamayo calaa kulli xaal majaalis kale aynu kaga hadalnay masaladaas hadda kuma noqonayno marka almuhim suma danaa fatadalla fakaana qaaba qawsayn aw adnaa sida saxiixa looga jeedaa waxa weeye waa in jibriil laga tilmaamayo laakiin hadda sheikhu wuxuu ka tilmaamayaa xagga macnaha guud khilaafka caynkaase laysku khilaafay sababta keensatay inay tahay damiirkii inuu sidana aqbali karo sidanna aqbali karo innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen fa mulaaqiihi damiirkaasi ma wuxuu u noqonayaa allah mise wuxuu u noqonayaa camalka bacdu waxay u fasireen fa mulaaqiihi rabbi baad la kulmaysaa bacdina camalkay u celiyeenoo kadxiga nooc camala ah marka camalkay u celiyeen ina alinsaana lirabbihi lakanuud wa innahu calaa dalika la shahiid wa innahu damiirkaasi ma rabbi bay u noqonaysaa mise insaanku u noqonayaa ma rabbi buu u noqonayaa mise insaankuuu noqonaya ina alinsaana lirabbihi lakanuud aayadda hore insaan iyo rabbi labaduba ku jiraan wa inahu bacdu ahlicilmi waxay yidhahen ina alinsaana loo jeedaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen yacni rabbi ayuu u noqonayaa damiirku calaa kulli xaal damaa'irtaasi ixtimaal baa ku jira oo sida iyo sidaba waa aqbali kartaa markaa sababta khilaafka keensatay waxay tahay inuu damiirkii labadaba u noqon karo labadabana markaysaga hadalka hore calaaqa ula la leeyahay ama lagu soo sheegay wa ka lafdi alfajri waalshafci waalwatri wa layaalin cashrin wamaa ashbaha daalik waxaa kaloo u ahaaday sida erayga fajri oo kale weeye iyo washafci lamaanaanshaha markaysagaa ta sheegaysa shafci waa lamaanaansho ama wax isku buuxa sida waxa weye tirada dhabanka oo kale waalwatri waa waxa kala dhiman ee aan isku buuxin sida waxa midhka ama saddexda ama shanta wahaakada bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen waa shafci in looga jeedo makhluuqaadka oo makhluuq waxay yidhahdeen waa labalaba walwatrina waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen allah bacdu ahlicilmi waxay yidhahen washafci waxaa loo jeedaa salaadaha tiradooda isku buuxdo ee labalabada ragcadood ah ama afar afarta ragcadood ah walwatrina waxaa loo jeedaa salaadaha tiradoodu kala dhiman tahay sida waxa weeye yacni markaa ragcad witri ah oo kale sida waxa weeye saddex ragcadood ama shan ragcadood oo witri ah marka salaadihii waxa weeye sunnayaasha ahaayee ama kala dhinnaa ee tiradooda ayna isku buuxinna watri dheh kuwii tiradooda isku buuxayna shafci dheh macnayaal kaloo la midana waa ku cabbireen lafdigana waa ixtimaalaya oo aqbalaya walayaalin cashirin ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay toban habeen tobanka habeen waxaa loo jeedaa yacni tobanka habeen ee muxaram ugu horeeya mise waxaa loo jeedaa tobanka ugu horreeya bisha markaa la yidhaahdo arafo ama markaysaga dilxija la yidhaahdo mise tobanka muxaram uga horreeya zake ugu horreeya mise waxaa looga jeedaa tobanka ramadaan ugu dambeeya ee qadri ugu jiro aqwaal halaasa tobankii marka waxay mid walba aqbali karaan saddexdaa tobnaadna mid walba fadiila u sugnaatay mid walba fadiila u sugnaatay marka ixtimaal baa ku jira wamaa ashbaha dalik yo ashyaada markaa shabahda oree kale oo la mid oo qur'aanka ku yimi baa jira oo macnayaal kala duwan u fasirmi kara fa milu haada kaasoo kale qad yuraadu bihi waxaa dhici karta in looga jeedo kullu lmacaani alatii qaalaha salaf macnayaasha dhammaantood ay salafku yidhaahdeen in looga wada jeedaa laga yaabo waqad laa yajuusu dalik waxaana laga yaabaa taasi inayna bannaanayn nusakha qaar yajuusu bay kordhinayaan familu haada qad yajuusu an yuraada bihi kulu lmacaani alatii qaalaha asalafu waqad laa yajuusu dalik waana waadix noocaas oo kale waxa bannaan in looga jeedo macnayaasha dhammaantood ay salafku sheegeen in looga wada jeedo ayaa bannaan waxaa kaloo markaa dhici karta inaynay bannaanaan macnayaashaa in looga wada jeedo ee ay mutacayin tahay mid ka mida in loo jeedo ee aanu macnayaashii wada aqbalaynin macnayaashii aanu wada aqbalayn falawalu imaa likowni alaayati nasalat maratayni ta hore waxay u dhacday in macnayaasha dhammaan looga jeedo ama ahaanshahay aayaddu tahay mid soo degtay laba goor fa uriida biha oo looga jeeday haadaa macnahaas taaratan mar looga jeeday wa haadaa macnahaana looga jeeday taaratan mar kale wa imaa likowni lafdi ama wa ahaanshaha markaysaga lafdigu uu yahay almushtaraki mushtaraga ahi yajuusu miday bannaan tahay an yuraada bihi in looga jeedo macnayaahu labadiisa macno labadaba id qad jawaza sababtu waxay tahay waxay banneeyeen daalika kaasoo in mushtaraka macnayaashiisa looga wada jeedo looga wada jeedi karo akharu fuqahaa'i almaalikiyati washaaficiyati waalxambaliya saddexdaa madhabood fuqahadooda badankoodu waa banneeyeen fuqahada maalikiyada badankooda iyo kuwa shaaficiyada badankooda iyo kuwa markaa xanaabilada badankoodu iyo wa kasiirun min ahli alkalaam iyo in badanoo ahlulkalaamka ka mid oo mutakallimiinta ka mid a waxay banneeyeen yacni mushtaraga in lagu wada xambaari karo labadiisa macne ama macnayaashiisao dhan wa imaa likowni lafdi mutawaati'an fayakuunu caamman ama waxay u dhacaysaa in macaanida dhammaan looga jeedaa ahaanshaha lafdigu uu yahay mutawaati'an mutawaatic uu yahay oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa caamman caam buu noqonayaa eraygu waa mutawaatic oo macnahan in lagu fasiriyo kan in lagu fasiro labadaba markaysa waxa waa waafaqayaan labada macnabana kan iyo kanba waa ku dhacayaan kan iyo kanba labada macno waa ku dhacayaan tawaata'a bimacnaa tawaafaqa fa yakuunu caamman caam buu noqonayaa idaa lam yakun waa markaanu ahayn litakhsiisihi khasiisaadda la khasisaayo oo wax laga reebayo muujibun wax keensadoo waajibiyaa markaanu jirin weeye fa hada nawcu noocani idaa saxa fiihi alqowlaani hadday labada qowl asaxaan oo sugnaadaan kaana min asinfi athaani wuxuu ka mid noqonayaa nooca labaad ayuu ka mid noqonaya yacni nooca labaad waa ka markaa noocyada markaa musamaha iyo qaybihiisa qaarba markaysaga ay mid sheegayaan almuhim waxau sheegayaa sheekhu raximahullah aayaddu hadday laba goor soo degtay oo ay dhacdo markaysagaa laba qiso kala duwan inay ku soo degtay yacni labada qisaba waa shamlinaysaa caan bayna ku noqonaysaa haddii lafdigu mushtarak yahayna waa dhici kartaa labadiisa macno in loo wada jeedo masalaa jirta culammada ay ka hadlaanoo ku saabsan usuul fiqigana khusaysa baabka culuumul qur'aanka laftiisana khusaysa sheikhuna halkan ku tilmaamayo waa masalada ku saabsan hal yajuusu xamlu lmushtarak calaa macnayayhi aw macaaniihi ma bannaan tahay erayga mushtaraga hadduu laba macno leeyahay oo laba macno wadaagaan calaa sabiil xaqiiqa in labadii macno lagu wada xambaaraa mar qura hadduu macnayaal laba ka badan leeyahayna in macnayaashii labada ka badnaa ee jamaca ahaa in mar qura lagu wada xambaaraa ma bannaan tahay mise ma bannaana misaal carabi tusaale waxa weeye iska carabiya markaynu u tusaalayno oo litafhiimi alqaacida aynu uga jeedno haddii masalan la yidhaahdo cada lusuusu albaarixata calaa cayni zaydin tuugtii xalay waxay ku xadgudubtay calaa cayni zaydin ishii sayd cayn erayga la yidhaho erey mushtaraka ah waayo mar waxaa looga jeedaa cayn albaasira ta wax aragta mar biciriraha looga jeedaa wax lagu arko marna cayn waxaa looga jeedaa aljaariya ta durdurka ah marna cayn waxaa looga jeedaa annaqdaan dahabka iyo fidada marka waxa weeye mar qura ma lagu wada xambaari karaa oo haddii la yidhahdo cada lusuusu albaarixati calaa cayni zaydin ma la odhanayaa ishuu wax ku arkayey waa ka rideen oo tii u durduraysay waa ka jareen yaa waa ka guriyeen oo tii dahabkiiyo fidadaa waa ka qaateen wax caynba lagu itlaaqo ugamay tegin haddii la yidhaha xamlun mushtaraka calaa macnayeyihi waa jaa'is waxay noqonaysaa in lagu wada xambaari karo masaladaa ku saabsan xamlu mushtaraka calaa macnayeyihi aw macaaniihina ahlucilmiga qaarkood waa diidaan laakiin culamada qaarkood waa banneeyeen oo waxay yidhahdeen haddaan labada macne tanaafi ka dhaxayn oo lagu wada xambaari karo waa bannaantay bay yidhahdeen haddii tanaafi ka dhexeeyo markaa inaan lagu wada xambaari karin waa laysla ogolyihi tusaalaheedu waxay tahay marka tanaafigu ka dhexeeyo waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu saddexda qar'e ama saddex caado iyo saddex daahirnimaan ku wada xambaarayaa ma suuragala waayo saddex daahirnimo marka la hayo iyo saddexda caado waxaa dhici karta inayna iswaafiqin inayna iswaafiqin ayaa dhici karta oo muddadu waa kala badan tahay haddii saddexda daahirnimo la tirinaayo iyo saddexda eh, caado haddii la tirinaayo haddii la yidhaha labaduba waa inay saddex gaadhaanna waxaa ka dhalanaysa midna inuu afar noqdo midna saddex noqdo marka xaalkaasoo kale laguma wada xambaari karo lama odhan karo salaasta quru waxaa loo jeedaa saddex daahirnimo iyo saddex caado labadaba waa loo wada jeedaa laakiin xaalkan tanaafi ka dhaxaynoo labada macno ayna isdiidaynin wuxuu sheikhu inoo tilmaamay culamo badan inay markaa banneeyeen alcallaama maxamed amiin shanqiidi kitaabkiisa adwaa ulbayaanka markuu maraayo tafsiirka suurat nuur oo aayadda markuu joogo tafsiirkeeda azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika waxau odhanayaa nikaax erayga la yidhahdaa waa eray mushtarak ah waayo nikaax waxaa lagu iطlaaqaa caqdiga oo meherinta ah waa lagu iطlaaqaa guurka in la gunto waa loo isticmaala mid labaadna waa lagu itlaaqaayo nikaax waxa weeye galmada lafteedana waa lagu itlaaqayo marka azani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika ma waxaa lagu fasirayaa nikaaxa in looga jeedo galmadii mise waxaa lagu fasiraya in looga jeedo yacni guurkii wuxuu sheekhu yidhi haddii lagu xambaaro macnaha ku saabsan in looga jeedo guurka waxayna waafaqayn mushrika oo zaanigii muslimka ahaa faasiq ha ahaatee lakiin waa muslim inuu mushrikad guursadaa uma bannaana marka haddii guur lagu fasiro waxay ka hor imanaysaa aw mushrika haddii galmo lagu fasirana waxay ka hor imanaysaa sabab nusuulka aayadda ku soo degtay oo marsad alghanawi ayaa sabab u ahaa waxa uu nebiga weydiiyeyna sala allahu alayh wasalam waxay ku saabsanayd guur markaas aayadda ku soo degtay marka wuxuu odhanayaa si waxa weeye looga baxo ishkaalkaas ma jirto weji xoogaa tacasuf ku jiro in la maro mooyaane markaasuu odhanayaa sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu markaysagaa risaaladiisa culumu tafsiirka ku saabsan waa muqadimadan buu sheegayaaye mawdican buu tilmaamayaa ee ku sheegay in maalikiyada badankooda iyo xanaabilada badankooda iyo shaaficiyada badankoodu ay ogol yihiin mushtaraga in lagu wada xambaaro labadiisa macne ama macaanidiisao dhan in lagu wada xambaaro inay bannaan tahay dabeed wuxu uhi bina'an calaa haada wejigaan ku ishkaal bixinayna aayadda waxay tahay marka zaaniyatan la fasirayana waa in lagu fasiraa in looga jeedo nikaaxa markaysaga waxa meherintii caqdiga in looga jeedo marka aw mushrikatan la fasirayana in lagu fasiraa in looga jeedo jimaaci marka almuhim calaa kulli xaal culamada usuuliyiinta laakiin in badanoo ka midi qaacidada may qaadan sheekh ibnu cuthaymiin tafsiirka qur'aanka waxa uu yidhi qaacido isagu wuxuu ka dhigtay eh, haddii markaa aayaddu labada macno wada aqbalayso min hayri tanaafin mushtaraki waa lagu wada xambaaraya isaga qaacidadaas agtiisa muqararka ah laakiin calaa kulli xaal usuuliyiinta in badanoo ka midii waxay maraan in mushtaragga aan macnayaashiisa lagu wada xambaarayn waxay odhanayaan macnaha looga jeedo waa in qaraa'in iyo adillo loo raadiyaa ka looga jeedo hadday caddaan weydo macnaha looga jeedo oo macne markaa labada macno mid la arjaxo oo qariino lagu arjaxo ay muuqan weydo waa in laga tawaqufaa bay leeyihin maxayna qabaan tarjiix wa ima likowni lafdi mutawaati'an fayakuunu caaman ida lam yakun litakhsiisihi muujibun wuxuu ku xidhay khaas yeelista la khaas yeelayo wax laga reebaya haddaynay u sugnayn haddaanu jirin muujibun litakhsiisihi wax waajibinaya in la gaar yeelo oo wax laga reebo fahada alnawcu idaa saxa fiihi alqowlaani noocan haddii labada qowl asaxaan kaana min asinfi athaani wuxuu noqonayaa nooca labaad ee tafsiiru tanawuca ama ikhtilaafu tanawuca ka mida nooca labaadna waa maxay waa ka marka waxa weye la sheegayo bacdu anwaaci almusamaa wa aqsaamih oo tusaalayaal laga dhigayo altafsiir bilmithaal nooca labaad waa kaas waa in wax lagu fasirayo tusaalayn oo waxyaalihii musamaha soo gudagelaayey noocyadiisii wax ka mida qoloba mid tusaalaynaysa ama mid sheegayso waa noocaas wa min alaqwaali almawjuudati canhum wayajcaluha bacdu nnaasi ikhtilaafan an yucabiruu can ilmacaani bialfaadin mutaqaariba waxay ka mid tahay odhaahyada markaa jira ee salafka xaggooda markaysagaa ka soo arooray ama ka sugnaaday wayajcaluha ay ka yeelayaan bacdu nnaasi dadka qaarkoodna ikhtilaafan ikhtilaaf ay ka yeelayaan an yucabbiruu waa inay ka cabbiraan oo ku tilmaamaan can ilmacaani macnayaasha bialfaadin erayo ku tilmaamaan erayadaasoo mutaqaaribatin isu dhowdhow erayo isku macno dhow laa mutaraadifatin aan isfangashanayn oo bimacnaa waxa weeye erayadaasi mid macnahoodu ilaaba ilaa isku wada mid yahay ma aha laakiin nooc taqaaru baa ku jira fa ina ataraadufa fi llugati qaliilun waayo taraadufku luqada gudaheeda waa ku yar yahay in laba eray ama wax ka badan ay isku macno noqdaan farqina aanu u dhaxayn ziyaadana macnahoodu ayna kala yeelan waxna aynay ku kala duwanaan taasi hadday jirto waa yar tahay fa inna talaadufa fi lugati qaliil marka luqada carbeed caamka ah waa ku yar tahay buu leeyahy taraadufku wa amaa fii alfaadi alqur'aani erayada qur'aanka gudahooda miyaa talaadufku inuu alfaadda iyo ereyada qur'aanka gudahooda ku dhaco miya fa imaa naadirun ama waa shay dhif ah wa imaa macduumun ama waa waxaan jirinba oo waxyaalaha ay markaa dadka qaarkooda ku sheegayaan inay taraaduf tahay sibaa farqi ugu dhexeeya oo macnayaasha waxbay ku kala duwan yihiin mid walbana waxaa laga yaabaa sife iyo macno anka kale ku sugnay inuu ku sugan yahay wa qalla an yucabbara can lafdin waaxidin bilafdin waaxidin yu'addii jamiica macnaa waxaa yar an yucabara in laga cabiroo laga tilmaamo can lafdin waaxidin erey keliya bilafdin waaxidin erey keliya lagu sheego ereygaa keliya yu'addii keensanaya jamiica macnaahu macnihiisoo dhan wada keensanaya bal yakuunu waxaa ku sugnaanaya fiihi eraygaa gudihiisa taqriibun eh, limacnaahu taqriibun dhadhoweyn la dhadhoweynaayo limacnaahu macnaha ereygaa kale la dhadhoweynayo laakiin tamaamu almutaabaqa ayna iswaafaqsanayn wa hada min asbaabi icjaazi alqur'aan taasina waxay ka mid tahay qur-aanku inuu mucjis yahay oo isagoo kale aan lala iman karin sababaha keensanaaya ama caddaynaya ayay ka mid tahay sababaha caddaynaya ayay ka mid tahay qur-aanku inuu mucjis yahay fa idaa qaala alqaa'ilu markuu yidhaahdo ka yidhaahdaa yowma tamuru asamaa'u mawra ina almawra mawrku waalxarakatu waa dhaqdhaqaaqa kana taqriiban wuxuu noqonayaa in macnihii lasoo dhadhowaynayo taqriib lilmacnaa buu noqonaya laakiin ma aha xarakada iyo mawrku inay tamaaman iswada waafaqsan tahay ma aha id ilmawru xarakatun khafiifatun sariica waa erayga mawrka la yidhaahdaa waa xarako ama dhaqdhaqaaq yacni markaa khafiifa oo sahlan oo haddana dheeraynayso degdeg badan wa kadalika idaa qaala sidaasoo kale u ahaaday markuu yidhaahdo alwaxyu aliclaamu waxyigu waa ogaysiin aw qiila ama la yidhaahdo awxaynaa ilayka aayadda uu ilaahay yidhi awxaynaa ilayka macnaha looga jeeda anzalnaa ilayka waa kugu soo dejinnay aw qiila ama la yidhaahdo waqadaynaa ilaa banii israa'iila ay aclamna yacni reer banu israa'iil la yidhaahdo waxa weeye awxaynaa ama aclamnaa la yidhahdoo kale wa amhaalu dalika iyo taa waxyaalaha la midka ah fa haada kulluhu taqriibun laa taxqiiqun taa dhammaanteed waa soo dhoweyn macnaha la soo dhowaynayo oo la doonaayo wuxuun ruuxa loogu soo dhoweeyo loogu tilmaamo la rabo laakiin macnihii in la xaqiijinaayo tamaaman labada eray iswaafaqsan yihiin loogama dan laha fa ina alwaxya huwa iclaamun sariicun khafiyun waayo waxyigu waa ogeysiin marka ogaysiin oo dhan maahee waa ogeysiin sariicun deg deg badan oo khafiyun qarsoon haddaynay khafi ahayn oo qarsoonayn lama yidhahdo iixaa ee waa inay tahay shay khafi ah waalqadaa'u ilayhim qadaaga markaysagaa wax loo yacni markaa xukumaayo ama xukum la gaadhsiinayaana akhasu min aliclaami yacni marka ogeysiinta waa ka khaasan tahay fa ina fiihi inzaalan ilayhim wa iixaa'an waayo waxaa ku sugan erayga qadaa la yidhaahdo inzaalan soo dejin ilayhim iyaga loo soo dejinaayo soo dejin loo soo dejinaayo wa iixaa'an iyo waxyood loo waxyoonaayo iyo nooc xukumina waa ku jiraa oo qadaagu xukumna waa yahay waalcarabu tudamminu alficla macna alficli wa tucaddiihi tacdiyatahu carabtuna tudamminu waa cabsiisaa ama waa dhex gelisaa alficla ficilka macna alficli kale macnihi wa tucaddiihi ficilka waa gudbisaa tacdiyatahu sida ficilkaa kale u gudbaayey ficil baa waxaa la cabsiinayaa ficil kale macnihii markaasaa sida ficilkaa kale u gudbi jiray oo ku gaadhi jiray mafcuulka ayaa isagana lagu gaadhsiiya marka tadmiin wax la yidhahdo ayaa jira tadmiinkaasi baa eray kale macnihii la cabsiinaya macnahana uu sii caddaynayaa tadmiinka ku saabsan marka insha allah darsiga soo socda baynu markaa kusii arki doonnaa sharaxiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atubli